بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baab waxaan ku jirnaa weli kitaabkii jawaahir اlbukhaari baabu altakbiiri takbiirtii in la akhriyo la takbiirsado ayuu baab u yahay ayaama mina mina maalmaheeda iyo wa idaa qadaa mar allaala markuu qofku aadaya ilaa carafata carafa xaggeeda maalmaha mina la jooga saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa iyo maalinta ciidoo afar maalmood ah iyo markuu qofku carafo u sii socdo kaana cumar radia allaahu canhu cumar wuxuu ahaa ilaahay ha ka raadi noqdee yukabbiru mid kibaarta oo takbiirta akhriya ayuu ahaa fii qubbatihi teendhadiisa dhexdeeda oo biminaa mine uu ku lahaa fa yasmacuhu wuxuu maqalsiinahayey ama waxaa maqlahayay ahlulmasjidi masaajidka ehelkooda fa yukabbiruuna ayaguna way takbiiran jireen wayukabbiru ahlu laswaaq haddana dadka suuqa joogaa takbiiranayay xataa tartaja ilaa ay ruxato mina takbiiran takbiir darteed ay la rujato macnaha ilaa ay tartaju tartaj macnaha wuxuu ula jeedaa ilaa ay mino oo dhanba ay noqoto mid gariirta macnaha macnaha ilaa mino oo dhan takbiir darteed ay la ruxo rabto amay la dhaqdhaqaaqdo wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yukabbiru mid kibaartaa oo takbiirta aqhriya bimina tilka alayaama maalmaha ayagaha ah. wa khalfa asalawaati salaadaha gadaashooda ayuu takbiirtu akhrin jiray wa calaa firaashihi firaashkiisa wa fii fustaatihi teendhadiisa wa majalisihi e, fadhigiisa wa mamshaahu iyo socodkiisoo tilka alayaama maalmaha jamiican dhammaantood meel kasta ayuu takbiirtu ku akhrinayay wa kaanad waxay ahayd maymuunatu maymuunana tukabbiru mid kibaaratoo takbiirsata yowma annaxri maalinta gowraca wa kunna waxay ahaayeen annisaa'u haweenkiina yukabbirna kuwa takbiirsada takbiirtay markaa akhrinaayeen khalfa abaan ibni cuhmaan abaan ibnu cuhmaan gadaashiisa iyo wa cumar ibni cabdilcasiis cumar ibni cabdilcasiis layaaliya tashriiq habeennada ayaa mutashriiqa maca rijaali ragga micigooday la akhrin jireen takbiirta fi filmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisay markaa kula akhrin jireen oo takbiirtay markaa qaadaayeen oo markaa ay akhrinaayeen xaaladdaasoo dhan waxay tilmaamayaan in la takbiirsado maalmaha ciidda weliba ciidda carafo dhowrkaa maalmood can muxamed ibni abi bakr althaqafi qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weyddiiyey anasan anas ayaan su'aalay wanaxnu anagoo haadiyaani ka sii socono qaadiyaanka ahoo ka sii baxayna min mina mina ayaan ka jarmaadaynay ilaa carafaatin carafaadna markaa waan u sii soconay waa maalinta sagaalaad ee inta mino laga baxo carafa markaa la aadaayo can italbiyati ayaan weyddiiyey talbiyada kayfa sideebaad kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam markaad nebiga la joogteen oo aad ka baxaysaan mino carafana aad u socotaan maxaad samayn jirteen maca annebiy qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yulabbi mid talbiyeysta oo talbiyada akhriya oo labbeeg buu akhrinayey almulabbi midka talbiyaysanaya laa yunkaru calayhi mana lagu inkiraynin oo qofku diidaysay ma jirin wa yukabbir wuu kibaaranayay almukabbir kii kibaaranayana falaa yunkaru calayhi asagana cid ku inkiraysay ma jirto macnaha labadaba way bannaan tahayo ciddii takbiir akhrisana laguma inkiraynin ciddii talbiye akhrisana qofkuu diidaysay markaa ma jirin bacdamaa saas ay tahay waa la tigbaaran karaa oo takbiirta ayaa markaa la akhrin karaa waaye oo way bannaan tahay marka xaaladdaa lagu jiro ayadoo arrintu saas ay tahay baa waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu aad iyo aad u dadaalo ilaahayna subxaana wa tacaala maalmaha uu aad u xuso bacdama ay tahay maalmo ciid maalmo ciideed bacdama ay tahay waxaa lagu weyneeyaa takbiirta cad ah, can xafsata can ummu catiya qaalad waxay tidhi kunnaa waxaannu ahayn nu'maru kuwa la amro an nakhruja inaan soo bixino yowma alciid maalinta ciidda inaan soo baxnaa la amri jiray oo aan gabdhaha soo bixino xataa nukhrija ilaa aan soo saarno albikra gabadha bikradee weli aan la gursanin min khidriha khidrigeeda iyo qolqolkeeda iyo qolkeeda gudaha ay ku jirta ayaa laga soo bixin jiray ay maqabiyada ku ahayd xataa nukhrija ilaa aan soo saarno alxuyada kuwa dhiigga qaba naagaha dhiigga caadada qabana waa la soo bixin jiray fayakunna waxay ahaanayeen khalfa annaasi dadka gadaashooda ilan ayagu ma tukanayaane ma tukanayaane dadka gadaashooday fadhiisanayeen fayukabbirna waxay la takbiirayeen ay qaadayeen bitakbiirihim takbiirtooda wayadacuuna biducaa'ihim ducadooday ka qayb galaayeen oo way la ducaysanaayeen yarjuuna ayagoo rajaynaya barakata daalika alyawmi maalintaa ayada ah barakadeedii wa tuhratahu tahaaradeedii dembidhaafkeeda macnaha can naafic can ibni cumar anna alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa turkasu mid loo suro alxarbatu eebada ama warankaa loo mudi jiray qudaamahu hortiisa nebiga hortiisaa loo suri jiray waranka yowma alfitri maalinta ciidda fitriga waa ciidda soonfureed iyo wannaxri maalinta ciidda gowracee carafo umma yusallii kadibna waa u tukanayey oo waa tukanayo dadkii buu tujinaayey warankaa iyo eebadaa hortiisa loo surayna waa sutradii can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi dakhala calaya rasuulu ullaahi rasuulkii allah ii soo galay wa cindii agtaydana jaariyataani laba gabdhood oo dhoocilo ah ayaa markaa joogay laba foodlayaal ahna agtayda ay yihiin oo tuqanniyaani heesahayay biqhinaa'i bucaafa dagaalkii bucaaf heestiisay ku heesayeen bucaaf waa dagaal taariikhi ah oo dhex martay aws iyo khasraj sidaa darteed baa taariikhda baal dahaba ay ka gasho bucaaf wuxuu ahaa dagaal aad aad u cajiib badan oo aan la iloobaynin xisnigii iyo dagaalkii dhex maray waaye aws iyo khasraj mar hore dagaal cadiim ahoo lagu laayay dad waaweyn marka heesihii xilliyadaa la tilmaamayey ayay wax markaa ku qaadayeen waa laba gabdhoodoo yaryar ahoo jaariyaal ah fawdajaca wuu jiiftay cala alfiraash firaashkii ayuu nebigu ku jiiftay waxawala wuxuu u wareejiyey wajahu wejigiisana derbiga ayuu aadiyo u wareejiyey fa dakhala abuu bakar baa ii soo galay faintaharanii waa i hororayoo wuu i canaantay wa qaala wuxuu ii yidhi mismaaratu shaytaani mucodadka shaytaanka cinda rasuuliillaahi rasuulka agtiisa lagu hayaa oo waad aamusan tahay naayaamiya fa aqbala calayhi rasuulu ullaahi rasuulkaas soo qaabiloo meeshii uu u sii jeeday ayuu ka soo jeestay abuubakar buu u soo jeestay fa qaala wuxuu yidhi dachumaa iska daa abuubakarow ka tag falammaa ghafala mar allaala markuu iloobay ghafala mar allaala markuu iloobo nebigu hurdo ay gashay khamastuhumaa hoosaan ka khanjaruftay tiri labadii gabdhood caa'ishaa fa kharajataa way baxeen dhagdhagbaysiisay way ka kala tageen wa kaana yowma ciidin maalin ciidna waxay ahayd yalcabu kuwa ciyaara assawadaani assuudaani ama waxaa ciyaarahayay niman suudaan ah waa niman madmadow biddarqi bay ku ciyaarayeen iyo walxiraabi gaashaan iyo warar masaajidka dhexdiisay ku ciyaarayeen fa imaa sa'altu inaan su'aalay rasuul allaahi rasuulkii alleh wa imaa qaala ama inuu ii yidhi labadaa mid bay ahayd tashtahiina ma jeclaysanaysaa caaishay tanduriina inaad eegto inaad fiirsata ma rabtaa fa qultu nacam haadaan idi bay tiri fa aqaamanii wuxuu ii istaajiyey waraa'ahu gadaashiisa khadii dhabankayga calaa khadbihi dhabankiisu saa u saarnaa asaa ragga iga xigay anigana saasaan dhabanka u saartay bay leedahay wahwa yaquulu asagana uu odhanaya nebiga duunakum alzimuu laasima sidiin macnaha sidiinna ahaadoo ciyaartiina wada yaa bani arfida reer bani arfiday xataa idaa maliltu markii aan noogay qaala wuxuu i yidhi xasbuki basaa ma kugu filan tahay qultu nacam haabaan idhi qaala fadhabii orod guriga gal buu ii dhahay marka orod buu ii dhahay oo iska bax dabeecad wanaagga nebigiila dhaqanka dumarkiisuu tilmaamayaa xadiidku maalmaha ciidda haddii gabayo iyo waxyaabo khina ah lagu soo dhoweeyo inaysan dhibna ku jirin laakiin waxyaabaha la tilmaamaya inay noqdaan waxyaabo aan diinta ka baxsanayn heesaha maanta jacaylkii indhaa iga soo dhicii beer baan kuu beddeli waxaa lama oggola haddana waxaa wax lala yaaba ah soddon jir gabar ah naags imtiqaana afartanka ka gaartay tu'il ka dhacsataa masraxa saaran ciidi saasay isku ruxaysaa way qaawan tahay saasaa markaa loo fadhiyaa bucaaf yaa hiisay maalinta ciida waa laba gabdhoodoo dhoocilayaal ah waa yaryar waa jaariyataa maanta kuwii waaweynaababa isku kaa horruxayo waxyaabo badan oo noocaasa markaa samaynaya bacdamay xaaladdu sidaa tahay waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa iyo wanaaggiisa lagu dadaalo taacada ilaahayna markaa la qaato can ilbera qaala samictu alnebiy nebigaan maqlay yakhtubu khudbaynaya faqaala wuxuu yidhi inna awala maa shaykan ugu horeeyoo nabda'u aan bilaabayno min yowmina haadaa maalinteenna an nusallii inaan tukana waaye salaadda ayaa kow laga bilaabayaa intaan xoolaha la qalin uma kabacdi narjic waan laabanaynaa fananxaru markaasaan qalaynaa oon dhuundhabaynaa faman facala qofkii sameeyey sidaa faqad asaaba sunnatanaa sunnadeennii buu asiibay qofkii aan sidaa yeelinna booskeeda ri kale ha ku beddelo can anas qaal kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam laa yaqdu midaan u jarmaadinoon u dheelman ama aan aadin yowma alfitr maalinta ciidda soo fureed xataa ya'kula tamaraatin ilaa timiro uu ka cuna wa canhu can ilnabiyi sal allah calayh wasalam waya'kuluhunna witran tiro isdheerna markaa rasuulku wuu cunayay ama xabad ama saddex ama shan ama toddobo sagaal iyo kow iyo toban waxay noqotaba tiro isdheer buu isticmaalayay baabu maa qiila wixii laga yidhi baabkeedii waaye fi zalaasili dhulal dhulgariirka iyo wixii laga yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saaca saacadda qiyaamo qumi mayso xataa yuqbada alcilmu ilaa cilmiga la qibdoodo cilmigan waa la weyn doonaa wax badan baa isbeddeli doona saacadda qiyaamo dhici maysa ilaa cilmi la waayo la qaato oo watakura uu bato alzalaazilu zalaasisha iyo dhulgariirka wayataqaaraba alzamaanu zamankana uu isku soo dhadhowaado oo watadhara ay soo daahirtay soo baxdo alfitanu fitantuna ay muuqata iyo balaayada iyo imtixaanaadku bannaanku ay markaa yimaadaan fitantiina ay markaa badataa loola jeedaa wayakfur uuna bato alharju dilka wahwa harjiga la sheegaya alqatlu waa dilka xataa yakfura ilaa uu bato fiikum dhexdiinna almaalu ilaa dhexdiinna maalka uu ku bato oo fa yafiiqu marka uu shubmo baabu wuxuu baab u yahay khamsun shan waxyaabood laa yaclamuhunna ma oga ila allah ilaahay mooyaane shan waxyaabood ilaahay maahane cid kale oo og oo sheegi karta ama taqaanaa ma jirto ayuu baab u yahay can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi miftaaxu alghaybi haybka furayaashiisa qamsun shan waaye laa yaclamuhaa mana oga ila allaah ilaahay maahane ilaahay maahane cid kale oo taqaana ama sheegi kartaa ma jirto ilaahay keliya ayaa markaa garanaya ilaahay keligii ayaa yaqaana laa yaclamu axadun axad ma oga maa yakuunu waxa ahaanaya fii qadin beri beri waxa dhacaya ma naqaana ducfigeennay ka mid tahay walaa yaclamu axadun axad yaqaana ma jira maa yakuunu fi alarxaami waxa rixmyadiin magaleennada ahaanaya walaa taclamu nafsun nafi ma oga maadaa tagsibu hadan waxay beri kasbanayso wamaa tadrii nafsun naf og ma jirta biayi ardin tamuut dhulka ay ku dhimanaysa walaa yadrii axadun axadna ma oga mataa yajii'u almataru goorta iyo xilligu uu roobku imaanayo baabu wuxuu baab u yahay mucaamalati almar'ati gabadha mucaamaladeeda iyo wa safariha safarka ay markaa gelaysa ra'a anebiyu nebigu wuxuu arkay akfar ahli nnaar annisaa inay dumarka yihiin ahlu ehelka kuwa ugu badan waa naagaha qaaluu waxay dhaheen bima yaa rasuul allah maxaa dhacay rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi bikufrihinna waa kufrigooda waa kufrinta ay kufriyaan sababteed qiila waxaa loo yidhi yakfurna billaahi ma ilaahay bay ku kufriyaan qaala wuxuu yidhi nebiga maye yakfurna alcashiira cashiiraday ku kufriyaan waa zawjka waa ragga markaa qaba wayakfurna waxay qariyaan alixsaana ixsaankana way qariyaan low axsanta haddaad u ixsaan iyo wanaag fasho ilaa ixdaahunna midood addahra had sano kullahu dhammaantii dahriga oo dhan uma ra'ad ay aragta minka xaggaaga shay-an wax yar ay dhibsato qaalad waxay odhanaysaa ma ra'aytukaa ma arkin minka xaggaaga khayran khayr qatun weligay khayr beele khayr laabe way kugu soo celcelinaysaa maantoo dhanba can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalama laa yaxillu xalaal uma aha ma u bannaana liimra'atin haweenay tu'minu billaahi ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro an tusaafira inay safarto masiirata yowmin maalin in loo socda walaylatin iyo habeen laysa macahaa xurma asoon xurmo la soconin nin maxramkeeda ahoo muxram maxram u ah asaguusan markaa la soconin inay markaa safar gasho kitaabu aljanaa'is janaa'istii ayay kitaab u tahay waa axkaamta meydadka iyo waxyaabaha markaa ku tacalluqa baabu oohin baabkeedii waaya cinda almariidi qofka xanuunsan agtiisa lagu ooyo can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ishtakaa waxaa xanuunsaday sacad ibnu cubaada shak waa xanuun lahu asaga u sugnaa faataahu nebiy nebigaa u tegay sala allahu calayhi wasalam ama u yimid yacuuduhu asagoo booqanaya rasuulkana waxaa la socday maca cabdiraxmaan ibni cawf wa sacad ibni abi waqaas wa cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhum ilaahay ha ka raadi noqdee falammaa markii dakhala calayhi uu u soo galay rasuulka sacad ibni cubaada fawajadahu wuxuu helay fii khaashiyatin asagoo mirdabool ku jira macnaha waxaad dhahdaa fawajada wuxuu helay nebiga fii khaashiyati ahlihi ehelkiisa asagoo ay dabooleen haashiyati ahliya waxaa loola jeedaa waa dadkii meesha joogay yaa saa ugu wareegsan fa qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi aqad qadaa ma dhintay ma la oofsaday qaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay fa baka nebiyu nebigu waa ooyey calayhi asalaatu wassalaam falammaa markii ra'a alqawmu qoomkii ay arkeen bukaa'a annabiy nebiga oo oohintiisa sala allahu calayh wasalam bukow ayaguna way ooyeen fa qaala markaasuu rasuulku yidhi alaa tasmacuuna miyaadan maqlaynin ina allaha ilaahay laa yucadab ina allaha ilaahay laa yucadibu ma cadaabo bidamci alcayn isha ilinteeda ilaahay isha idinta ka timaada ma cadaabo walaa bixusni alqalbi iyo murugyadii tiiraayada qalbigu muujiyo walaakiinse walaakin laakiinse yucadibu bihaadaa midkan buu cadaabaa ilaahi wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisa ayuu nebigu tilmaamay aw yarxam ama asagaa loo naxariistaa wa hadduusan barooranin qaylinin hadduu qayliyow barortana asaa la cadaabaa waina almayita meydkuna yucadibu waa loo cadaabaa waina almayita meydkana meydka buu dhahay nebiga yucadabu waa la cadaabayaa yucadabu waxaa loo cadaabayaa bibukaa'i ahlihi oohinta ay ehelkiisa calayhi korkiisa u soo ooyaan wa kaana cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhu yadribu fiihi mid ku garaaca bilcasaa ul buu ku garaaci jiray cumar radia allaahu canh yadribu waa tumi jiray fiihi fi lbukaa oohinta bilcasa wa yarmii bilaxjaari dhagxaan buu ku tuuri jiray waa dadka ooya wa yaxfii bituraabi ciidna wuu ku harfin jiray ciid buu ku firdhin jiray cumar radia allaahu canh baabu alkaasiya fi ddunyaa mid adduunka dhar ku qabta baabkeedii waaye iyo wa bicaqdi shaytaani iyo gunidda uu gunida shaytaanka can umi salama radi allaahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama istayqada wuu toosay leylatan habeen faqaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nasahan maadaa unzila maxaa la soo dejiyey alleylata xalay oo min alfitnati fitna ah maadaa unzila maxaa la soo dejiyey oo min alkhasaa'ini kaydad ah man yuuqidu yaa ii kicinaya sawaaxib alxujuraati qowladaha gabdhaha jiifa iyo sawaaxib alxujuraadka yaa rubba kaasiyatin badanaa oo badanaa tu dhar qabta fi dunyaa adduunka caariya caariya ku ahoo qaawan fi alaakhirati aakhiro can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga yacqidu wuu gunugaa alshaytaanu shaydaanku wuxuu xiraa calaa qaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa qadaadkiisa idaa huwa naama marka uu hurdo alaaa cuqadin saddex xirmo saddex gunud ayuu hoos dhigaa yadribu wuxuu ku afuufaa ee uu yeelaa kulla cuqdatin cuqda dhammaanteed cuqcuqdatin dhammaanteed calayka leylun tawiilun korkaaga habeen dheer baa ahaadaye farqud iska hurud mid kasta taasuu ku afuufayaa fa ida istayqada hadduu baraarugo qofka fa dakara allaha ilaahayna uu xuso in inxallad waxa uu furfuray cuqdatun cuqdaa furfurantayba wixii uu gunaday mid baa furfurmay fa in tawada'a hadduu in inxallad waxaa furmaysa haddana cuqdatun cuqdo iyo xirmo labaad fa idaa sallaa hadduu tukado salaaddii subxeed ama salaad sunna xataa inxallad cuqdatun cuqdaa furantay macnaha tii saddexaad iyo xirsigii saddexaad uu xirayna way furfurmeen fa asbaxa wuxuu ku waabariisanayaa qofkaa nashiitan asagoo firfircoon tayiba nafsi nafsaddiisu ay tiib tahay wa ilaa haddii kale uu kicin waayo asbaxa wuxuu waabariisanayaa khabiifan nafsi naftiisoo khabiif oo xun oo qurun ah kaslaana cajisna uu markaa yahay asagoo jajaban markaasaa biitii ciyaarkii bir meesha taala taalla kordhuqaad iyo waxbuu markaa gelaya oo maxay ka taraysaa baabu adducaa'i iyo waalsalaati min aakhiri illeyl baryo ilaahay la baryo io tukasho la tukada habeenka aakhirkiisa wa canhu aydan waa saxaabigii hore anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa rabbigeen wuu soo degayaa tabaaraka wa tacaala kulla laylatin habeen walba ilaa samaa'i iddunya sanadan lagu magacaabo samaa'u dunya buu ku soo degayaa xiina yabaqaa markuu harsan yahay oo ay baaqi noqotay dhinnaato huluthuleyli alaakhir huludka habeenka dambe habeenka marka saddex loo dhiga qaybta saddexaad inta dambe marka la gaaro yaquulu wuxuu odhanayaa man yadcuunii yaa ituugaaya oo fa astajiiba lahu aan ka ajiibaa man yas'alunii yaa i weyddiisanaya fa ucطiyahu aan siiyaa man yastakfiranii yaa dembidhaaf i weyddiisanaya oo fa akfira lahu aan u dhaafaa quuraan ku jirnaa waan hurdaynaa qayilaad baan ku jirnaa musalsalna waan daabanaa xilligaa fursadda dadka haysato baabu maa yakrahu waxaa la karaahsaday baabkeedii waaye atashadud isku adkayn fi lcibaadati cibaadada laysku adkeeyo in cibaadada laysku adkeeyo inay xun tahay can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri caaisha kaanat cindii agtayda waxaa ahaatay imra'atu naag oo min bani asadin qabiilka reer bani asad ka dhalatay fadakhala calaya rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allaa dushayda u soo galay sala allahu calayhi wasalam gabadhiina way ila fadhisaa faqaala wuxuu yidhi man haadihi waa tumatan meesha waxaa laga qaatay baa layidhi xaaskaaga qof la jooga haddaad u timaada yaawaay waad dhihi kartaa dhib kama sugna naseerooyaho intaad ka dhacday nin maad moodaa war waa naag kaana wejigeeda fiiri looma baahna fiiri caaisha maxay samaysay faqaala markuu rasuulku yidhi man haadihi qultu waxaan idhi fulaanatu waa hiblaaya waa hiblaaye waa sida loo baahan yahay laa tanaamu ma hurda min alleyli habeenkii waa gabar salaad badan oo habeenkii oo dhan tukataa fadukira waxay xustay min salaatiha fadukira waxaa la xusay oo la sheegay min salaatiha salaaddeeda fa qaala rasuulku wuxuu yidhi mah jac macnaha mah waa kelimad sajri ah baa laga wadaa ogfuf ka har dhaaf waayo macnaha ama saaha dhihin baa loola jeedaa ama waxaa laga wadaa dhaafka salaadda faraha badan calaykum bima tutiiquuna ku dadaala oo dushiina ha ahaatee laasima waxaad kari kartaan oo min alacmaali acmaasha ka mid ah fa ina allaaha ilaahi laa yamallu ma nooga xataa tamallu ilaa aad ka noogtaan ilaa aad idinka daashaan ilaahay daali maayo subxaana wa tacaala ilaad cibaadada ka daashaan oo aad joojisaan ilaahay ka daali maayo kana joogsan maayo inuu xasanaad iyo wanaag idin siiyo wa can cabdulaahi bni camar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala liya annabiyu nebiga wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam alam ukhbar miyaan la ii sheegin cabdullaahiyow annaka adiga taquumu leyla habeenkii inaad istaagto wa tasuumu nahaara maalintiina aad soonto qultu waxaan idhi innii afcalu daalika waa sameeyaa rasuulkii allah qaala wuxuu yidhi nebiga fa innaka adiga idaa facalta daalika haddaad saas yeesho xajamat waxaa daciifaya caynuka indhahaaga wanafihad waxaa daalaya nafsuka nafsadaaduna way daalaysaa wa inna linafsika nafsadaada xaqan xaq bay kugu leedahay hirdusii mar waliahlika ehelkaaga waa xaaskaagay xaqan xaq bay kugu leedahay la seexo istiraax oo marka gobol ka mida xaqeeda sii fa sumsoom wa aftir afur wa qum istaag wanan hurud saa ku socaa la yidhi marna aakhira u shaqaysa marna adduunkaaga u raaxayso mar xaaskaaga la ciyaar marna ciyaalkaaga la ciyaar mararka gobol ka mid a ah afur oo cunto fiican cun mararka gobol ka mid ahna soon saasaa markaa loo baahan yahay alla agtiisana taasaad khayr iyo wanaag markaa uga gaaraysaa xaaladdaa markaa samay baa la yidhi oo naftaada xaqeeda sii maantao dhan waa soomaya caawoo dhan waa tukana kaa yeelaysaa ma laha habeenkii qayb ka mida seexo in yar soo kacay ilaahay bari cibaadada la laasimo oo aan laga daalin ayaa allaagtiisa loogu jecel yahay haba yaraato wax maantao dhan marna aad samayso marna aad ka tagta marna aad ka caajistoo fara badan axabu diin allaahi maa daawama wa in qal haba yaraadee waxa qofku daa'imi karo yaa ilaahay agtiisa loo jecel yahay baabu istiqaarati fi lumuuri min kayri alfariida nadban ayaanu geli doonaa wbiاllahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam